بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى حنك بالله بين آيات تغاشا يسيدين إلى آيات بقول يستغال آخر سورة يونس درسكي هراء إن الذين كوا حقا أي كسقناتي عليهم تشهد كلمة ربك ربك كلمة عذاب كيسي laa yuminuuna rumayn maayaan walow jaaatuhum xataa hadday u timaado kullu aaya aayad oo dhan xataa ayaa ugu cadaabalayo falowlaa kaanad hallaa kaanad maxaa loo heli waayey qaryatun magaalo aamanad rumaysay oo fa nafacahaa uu wax taray iimaanuhaa iimaankeedu ilaa qooma yunusa mooye lamaa aamanuu markay rumeeyeen keeneen kashafnaa waan ka faydnay canhum xaggooda cadaab alkhisyi cadaabkii dulliga ahaa fi lxayaati dunya noloshaan dhow wamatacnaahum waan u raaxaynay oo balaayadii waan ka celinay ilaa xiinin intii wakti ah nabiyullaahi yuunus reerkan loo diray ama qaryadan loo diray ninna waa baa la yidhaha waa mawsil agteeda dhulkaanta ciraaq loo yaqaano sanam bay caabudi jireen marka asnaan bay caabudi jireen mudduu daaci ahaa oo dhex joogay marka markay yeeli waayeen buuri saddex maalmood kadib baa la idin cadaabi markaasaa waxay yidhaahdeen hadduu tagana cadaabkii wuu jiraa hadduu inala joogana wax cadaabihi ma jiro nabiyulaahi yunusu iskaga dhuntay waa ka badda geli doona badda marka dambe de sheeko dheer bay ahayd war dheer bay ahayd markay arkeen inuuna joogin yay tadaruceen intay dibadda u baxeen oo caruurtii iyo xoolihii iyo kala caydhi qaaqdi iyo buuqdi badatay yay toobo keeneen allah baa cadaabkii marka ka nabadgeliyey oo ka fayday haddana markii dambe wadayka kusoo noqday arsalnahu ilaa maati alfin ow yaziiduun marka waxaa la leeyahay ma jirto magaalo intay rumaysay iimaankeedii anfacay oon qooma yunus ahayn magaalooyinka kale markay dambiilayaal noqdaan oy xaqa diidaan dee cadaabku markuu u yimaado toobakeenku waxba uma tarayne qaryadan u anfacay wey nina waabay deganaayeen marka waa tusaale oo dhibaatadu markay jirto hadii ilaahay si ikhlaasa loo baryo ilahay wuu aqbali wey wa watacaala falowlaa kaanad hallaa wujida maxaa loo heli waayey qaryatun magaalo kaanadu waa taamadii aamanad rumaysay oo fa nafacahaa oo anfacay iimaanuhaa iimaankeedii ilaa qowma yuunus mooyaane lamaa aamanuu markay rumeeyeen yaanu kashafnaa ka faydnay canhum xaggooda cadaabalkhizyi dulliga cadaabkiisa filxayaati dunyaa noloshaan dhow wamatacnaahum waan u raaxaynay ilaa xiinin intii wakti ah waa markii dambe yuunus ku soo noqday masaladaa qolyaa waxay yidhaahdeen cadaabkii aakharo lagama faaidin kii adduunyada ubaa laga faaiday qolyaha yii mar haday toobo keeneen oo noqdeen labadii cadaabba waa laga fayday walow shaaa rabuka rabbigaa hadduu doono la aamana way rumayn lahaayeen man ardi ardada waxaa ku sugan kulluhum dhammaantood jamiican dhammaantood afa anta adiga miyaa nabiyulaahi maxamedo tugruhu ku qasbi kara annaasa dadka xataa yakuunuu si ay u ahaadaan muminiina muminiin u ahaadaan allah hadduu doono subxaanahu wa tacaala dadkoo dhani muminiin bay noqon lahaayeen marka waa iimaan qasaba iimaan qasaba lama rabo hadduu alla doono dadkoo dhan iimaan qasabuu ku qasbi lahaayo ciqaabtiibaa halkan loo soo dhigi lahaa markaasay rubayn lahaayeen marka allah iimaan khiyaaruu rabaa iimaanka uu alla ajriga ka bixina dadka ugu dambi dhaafi waa iimaanka khiyaarka ah marka hadduu alla doono dadka qasab buu iimaanka ku gelin lahaa laakiin iimaan khiyaaraa la walow shaaa rabuka rabbigaa hadduu doono la aamana way rumayn lahaayeen man fil ardi ardada waxa ku sugan oo dhan kulluhum dhammaantood iimaan qasaba jamiican dhammaantood afa anta adiga miyaa tukrihunnaasa dadka ku qasbi kara xataa yakuunuu liyakuunuu si ay u ahaadaan muminiina wamaa kaana uma sugna linafsi naf an tu'mina inay rumayso ilaa biidn illaahi ilaahay idankiisa iyo qadarkiisa mooye nafina inay rumayso ma heli karto wayajcalu rijsa alla cadaabka wuxuu yeeli cala aladiina kuwii laa yacqiluuna waxba aan fahmayninoo iimaanka aan lagu karaynin nafina suuragal uma aha allo oo u ogolaado oo hanuuniyo mooye inay rumayso suuragal ma aha cadaabkana sidiisaba wuxuu ku kor xukuman yahay dadka aan caqliga lahayn buu ku dul xukuman yahay cadaabka caqli la-aanta qofku haduu caqli leeyahay diinna wuu yeelana waxbu fahm caqliga cilmiga waxaa laga dhigaa sida indhaha indhaha iyo nuurkan indhuhu nuur hadayna helin waxba arki maaya caqliguna hadduuna cilmi helin waxba garan maayo marka markii cilmigii la keenay uu fahmo caqlina uu leeyahay qof fiican buu noqonayaa wamaa kaana uma sugna umana suuragal ahaa linafsi naf an tumina inay rumayso ilaa biidn ilaahi alla idankiisa mooyaane wayajcalu rijsa alla cadaabka wuxuu yeeli oo ku dul xukumi cala ladiina kuwii laa yacquluuna waxba aan fahmayn qul waxaa tidhaa baa layidhi unduruu bal eega oo u fiirsada maadaa shayga fi samaawaati samooyinka ku sugan iyo waalardi wamaa tugni laayaatu aayaduhu waxba ka tari mahayaan iyo wanuduuru digniinuhu can qowmi qowm laa yuminuuna aan rumaynin aayad iyo wax wax u tari iyo digniin midna ma jirto walba samadii ardada eeda samada xidigaha iyo siday u ballaaran tahay iyo irtifaaceeda iyo madarka ka imanaya iyo mucjizaadka alla dhigay bal ufiirsada dhulkana u fiirsada buurihii iyo banaankii iyo laagihii iyo biyihii qulqulay iyo daaqii iyo xawayaanka waxyaabahaasoo wada mucjiza buu alla ku sameeyey kuwa intaad u fiirsataan tix raaca alla inaad ka amar qaadataan dadka aan muminiinta ahayna si kasta haddii loogu digo oo aayad kastiiyo mucjizad kasta la tusiyo waxbuu tari maayo iyagu mar hadduu qofku diinlaawo yahay qul induruu bal eega maadaa fi samaawaati waalardi samadii ardada waxa ku sugan bal eega ee mucjizaadkii alla ku sameeyey allaha qudradiisu sidaa tahay eega wamaa tugni aayaatu aayaduhu wax u tari iyo wanuduru digniinuhu can qowmi qowm waxba ka tari maayaan laa yuminuun aan rumaynin fahal yantadiruuna miyay sugayaan dadku xaqa lagu kari layahay ilaa mila ayaami ladiina kuwii hore maalmahoodii mooye kuwaasoo khalow tegay min qabli iyagoo hortoo tegay qul waxaa tiaa fantadiruu suga sida wax u dhacaa inii aniguna macakum icina min almuntadiriina kuwii sugi baan kamid ahay qoladan hadda xaqa diidan dadkii hore wixii ku dhacay un sooma ah waxay sugaan ayaamaha carabta waxay u isticmaashaa dhacdooyinka dhacdooyinka inagu waynu isticmaalayo maalmo cajiiba inaa soo maray baa la dhihi waa dhacdooyinka wey dhacdooyin la yaaba miyayna sidaa ka yaabayn may taa u fiirsadaan fahal yantadiruuna miyay sugayaan ilaa mila ayaami aladiina kuwii dhacdooyinkoodii mooye khalow tegay min qablihim iyaga hortoo tegay qul waxaa tidhaa fantadiruu suga sida wax u dhacaan inii aniguna macakum maciina min almuntadiriin kuu sugun baan ka mid ahay allah wuxuu leeya uma nunaji waa nabadgelinaynaa rusulanaa rusushayada iyo waladiina kuwii aamanuu muminoobay kadaalika sidaas xaqan xaalo uu xaq yahay caleynaa dushayadu waajib yahay yaanu nijil muminiina muminiinta u nabadgelinaa ayaddu waxay tilmaamaysaa markii ummad la rogo oo dhibaata ku dhacdo muminiinta iyo rususha iyo dadka fiican allah wuu ka badbaaday subxaanahu wa tacaala oo ummadihii horena fi lwaqti alxaadirna dadka fiicani dhibaatada haddayna marka hore raalli ka noqon inay ka hadlaan oy dadka ka nahiyaan waxba dhibaatadaas u yeeli mayso uma nunajii waa nabadgelinaa rusulanaa rususayada iyo waladiina kuwa aamanuu muminoobay kadaalika sidaa kadaalikadu nunjiiday ku jirtaa kadaalika sidaas xaqan xaalo uu xaq yahay caleynaa dushayda waajib yahay yaanu nunji lmuminiina muminiinta u nabadgelina qul waxaa tidhaa nabiga allow yaa ayuhanaasu dadkiyo in kuntum hadaad ku sugantihin fii shakin shak min diini aniga diintayda falaa acbudu caabudi maayo aladiina kuwa tacbuduuna aada caabudaysaan min duuni ilahi alla keyrka ah walaakin acbudu waxaan caabudi allah aladii alihi yatawafaakum idin oofsanayo ruuxdiina kaxaynaya wa umirtu waxaa li amray aniga ana kuuna inaan ahaado min almuminiina muminiinta anaan kamid ahaado aniga alle amray dadka haddaad shaki ka qabtaan diintayda idinsoo raaci mahayo ka dhiganta hadii diintayda idinkaga jiro wax kasta haddaad samaysaan anu allahum baan caabudi idinka idinla fikrad noqon maayo marna sidaas aayaddu tilmaamaysa qul waxaa tidhaa yaa ayuha nnaas in kuntum haddaad tihiin fii shakin shaki min diini aniga diintayda falaa acbudu caabudi maayo aladiina kuwii tabuduna aada caabudaysaan min duuni illaahi alla walaakin acbudu waxaan caabudi aladii allah yatawafaakum idinkaxaynayo naftiina qaadaya waumirtu waxaa li amray an akuuna inaan ahaado min almuminiina muminiinta waanaqim wajhaka qasadkaaga u jihee baa li amray lidiini diintii xaniifan xaalo a tahay xaq raace baadilka leexde walaa takuunanna ha ahaanin min almushrikiina mushrikiinta ha ahaanin marka nabiga sidaa lagu leeyahay fariinta fariintu inaga inagu socotaa wey wa anaqim wajhakaduna waxay ku cadfan tahay umirtuda umirtu waxaa li amray inaan mumin noqdo waxaa kaloo li amray qasadkayga iyo daacadayda diinta inaan u jiheeyo waxaa kaloo li amray inaan muslimiinta kamid noqon wa umirtu waxaa li amray an akuuna min almuminiina inaan ahaado waxaa kaloo li amray wa an aqim ku jihee wajhaka qasadkaaga iyo daacadaada lidiini diinkii xaniifan xaala tahay xaq raaci walaa takuunanna ha ahaanin min almushrikiina mushrikiinta kamid ha noqon walaa tadcu ha caabudin min duunillaahi alla keyrkii maa shay laa yanfacuka aan ku anfacaynin haddaad caabudo walaa yaduruka aan ku dhibaynin haddaad caasido fain facalta sidaas haddaad yeesho fa inaka adigu idan waktiga min aaalimiina aalimiintaad ka mid tahay intanoo awaamirahoo nabiga la amrayo isagu sidaa ma ahe waa ka mustaxiile innaga inagu socotaa wey oo nabiyilaahi maxamed baa liinoogu soo dhiibay walaa tadcuha caabudin min duuni illaahi alla keyrkii maa shay laa yanfacuka aan wax ku tarayni haddaad caabudo walaa yaduruka aan ku dhibayni haddaad caasido fa in facalta haddaad sidaa yeesho fa innaka adigu idan waktigaa min adaalimiina ducada ducaau mas'ala iyo ducaa cibaad labadaba qur ku jiraan ducaa cibaad waa wax kale ha caabudi ducaa mas'alana waxaan alla ahayn ha baryin wixii yani alla mooye cid kale ayna helaynin marka adducaau muxul cibaadaad nabigaa yidhi soo maaha marka inagu insha allahu tacaala ducada noocaasa inaan ka ilbaxnaa loo baahan ducada dad dad muminiinaho lagaba yaabo inay fiican yihiin awliyaba yihiin laakiin aynu balaayo dusha ka saarayn waa inaa iska ilaalin midda insha allahu tacaala wain yamsaska allaahu alla hadduu ku taabsiiyo bidurin dhib falaa kaashifa wax faydi karaa ma jira lahu dhibkaa ilaa huwa alla mooye wain yuridka hadduu kula doono alleh bikhayrin khayr falaa raada wax celin karaa ma jiro lifadlihi fadligaa uu kula doonay wax kaa celin karaa ma jiro yusiibu wuxuu ku asiibaa bihi fadliga man yashaau qofkuu doono min cibaadihi addoomihiisa wahuwa allana alkafuuru ka dhaafa weye alraxiimu oo naxariis ah masale cajiiba yaa lainoo soo dhigay qur-aanku inoo soo dhigay haddii dhib ku taabto oo dhib alla kugu rido oo dhib ku taabto waxaan alla ahaynoo kaa faydi karaa ma jiro haddaad tidhaa ilaahiyo awowgay hebelo ama ilaahiyo awliya allah haddee adiguba iska yidhihi ka wax fayday waa allah wey subxaana wa tacaala haddii alla khayr kula doonana cid kuu diidi kartaa ma jirto allah wuxuu kula doono allah uu siinay way yamsaska allah allah haduu ku taabsiiyo kugu rido umbay ka dhigan tahay bidurin dhib falaa kaashifa wax faydi karaa ma jira lahu dhibka ilaa huwa alla mooye isaga mooye wain yuridka hadduu kula doono alle bikhayri khayr kula doono falaa raadda wax celin karaa ma jira lifadlihi alla fadligiisa yusiibu ku asiibaa bihi fadliga man yashaau qofkuu doono qofkuu doonu siiya min cibaadihi addoomihiisa kamid wahuwa allana alkafuuru ka dhaafa wey arixoome oo naxariisa cidda tawba keenta dembi kastaba ha lahaadeen allah wuu dhaafo subxaana wa tacaala qul waxaa tidhaa yaa ayuhanaasu dadkiio qad jaaakum waxaa idin yimid alxaqu xaqii baa idin yimid min rabbikum rabbigiin buu ka yimid faman ihtadaa qofkii hanuuno oo xaqa qaata fainamaa yahtadii wuxuu unbuu u hanuunay waman dalla qofkii lumana fa inamaa yadilu wuxuu u lumay caleyha calaa duriha dhibkeeda unbuu u lumay wamaa ana aniguna ma ihi calaykum dushiina biwakiili mas-uul idinka mi waa masale xaq ah haddii ilaahay markuu xaqa inoo keenay qofkii hanuunay isaga unbaa waxtarkaa iska leh cidna waxba ka siiro maayo qofkii dalaal doortana dhibkaasi isaga dusha ka saaran yahay nabilaahi maxamedna mas isaga nabilahi maxamed wuxuu mas-uul ka yahay dacwada gaadhsiinteeda inuu si fiican dadka ugu sharxo taasuu mas-uul ka yahay qul waxaa tiaa yaa ayuhanaasu dadkiio yaa ayuhanaasu dadkiio qad jaakum waxaa idin yimid alxaqu xaqiibaa min rabbikum idinka yimid faman ihtadaa qofkii hanuuno oo xaqa qaata fa inamaa yahtadii wuxuu u hanuunay linafsihi naftiisa waxtarkeeda on waman dalla qofkii lumo oo xaqa diida fainamaa yadilu wuxuu u lumay calayha calaa durihaa dhibkeeda un wamaa ana aniguna maihi biwakiilin mas-uul calaykum dushiina watabic raac nabiyulaahi maxamedo maa yuuxaa ilayka wixii adi xaggaaga loo waxyooday wasbir sabir xataa yaxkuma allaahu ilaa alla xukumo amarkiisa xukumo ayaddana waxay yidhaahdeen waa markii dee jihaadku una jirin marka culimo badan baa waxay yidhaahdeen aayadda inta badan sabirka keenta waa la nasakhay aayatulqitaal baa lagu nasakhay lama nasakhine mar oo loo baahdo oo duruuftu keento sabir baa la rabaa mar kasta marmar badan u isbedeli xaaladu isbedeli markii awood iyo xoog aada leedahay dee wax ka qabo markii dabacsanaan iyo hoosayni jirtana iska dulqaado waa sidaa watabic ramaakii yuuxaa ilayka loo waxyooday wasbir sabir adkayso wey sabirku adkaysi xataa yaxkum allah ilaa uu alla xukumo oo idinkiiyo dadkaa gaaladeed haysataan uu idinkala xukumo wa huwa allana khayrulxaakimiina kuwa wax xukumo oo dhan buu ka sareeya oo ka khayr badan yahay ilaa inaa qudhaynu xukumka mar baa lainoo ogolyahay allah waa xaakimka ugu sareeye wey subxaana wa tacaala wa huwa alla khayrulxaakimiina kuwa wax xukuma kulli ka ka wada sareeye weye subxaana wa tacaala marka xukunkaa alla waa inaan raalli ka noqonaa wallahu subxana wa tacaala